رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصاalixiin waxaanana maraynay fadliga uu leeyahay ilaahay dartii oo laysku jeclaado iyo in dadka lagu guubaabiyo in loo sheego qofka aad jeceshahay oo aad dhahda alla dartii baan kuu jeclahay iyo wixii qofku markaa uu dhihi lahaa wa can mucaad radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo dhahaya qaala allah ilaahay wuxuu odhanayaa almutaxaabuuna kuwa isjeclaaday fii jalaalii weynaantayda cabdayda kuwii isku jeclaaday lahum waxay leeyihiin manaabiru manaabir bay leeyihiin mimbarku waa meelaha lagu fadhiista ayay leeyihiin oo min nuurin nuur ah yaqbituhum waxaa jamanaya jamasho waxaa majarsanaya macnaha waxaa tamaninahaya annabiyuuna nebiyaasha iyo washuhadaa'u shuhadada rawaahu tirmidi baa xadiid ka wariyey wa qaala xadiidun xasanu saxiix macnuhu ma aha inay nebiyada iyo shuhadadu ka fadli badan yihiin laakiin darajada ay haystaan baa wuxuu ilaahay kallifay ee uu sabab uga dhigay inay majeersadaan oo ay dhahaan ay tamaniyaan shuhadada iyo nebiyaalka wacan abi idriisa alkhawlaani waa ninta taabici ah raximahu allaahu ilaahay ha u naxariistee yidhi dakhaltu waxaan soo galay masjida dimashaq masaajid dimashik ku yaala ayaan soo galay fa idaa fataa waa wawiil dhallinyaro ah fat wiil shaab ah ayaanba arkay oo meeshii jooga baraaqu thanaaya dhoolihiisu ay cad yihiin ay iftiimayaan macnaha dhoolashiisu ay iftiimahayaan wuxuu ula jeedaa aad bay in ilkihiisu u cad yihiin qolaa tidhi waxaa dhici kartoo loola jeedaa wiil muusood badan buu ahaa aad u muusooda fa ida annaasu dadna macahu micigiisa ay yihiin dad ayaa wiilkaa dhallinyaraha ah ee dhoolashiisu ay iftiimayaan la fadhiyaa fa ida ikhtalafuu hadday iskhilaafaan shay-in asnaduuhu ilayhi asagay u tiirinayaan shay hadday isku khilaafaan asagaa loo sheegayaa asagaa loo tiirinayaa asaga ayay markaa u sheegayaan waa hadday wax isku khilaafaan asnaduuhu ilayhi asaga xaggiisay u tiirinayaan wasadaruu waxay u fulahayaanay u degdegahayaan fii ra'yihi ra'yigiisa markuu u jawaabo isla markii way qaadanayaan macnaha fasa'altu canhu waan weydiiyey yaa waaye fa qiila waxaa laygu yidhi haadaa mucaad ibnu jabalin waa mucaad ibnu jabal allaahu akbar radia allaahu canhu waa mucaad ibnu jabal falammaa markii kaana ay ahaatay oo la gaaray min alghadi jartu waan soo degdegay dhaqso ayaan u imidoo duhurkii baan u soo degdegay fa wajadtuhu waxaan helay qad sabaqanii asagoo iiga soo hormarayba bitahjiiri degdega iyo duhurciyo imaadka masaajidkii ayuu iiga soo hormaray wa wajadtuhu waxaan helay yusallii asagoo tukanaya waxaan islahaa beri duhurkii hortiisa tag masaajidka waaba iga soo hormarayba waba rakacadood asagoo tukanaya ama salaad ku jira ayaan imi fantadartuhu waan sugay xataa qadaa ilaa uu dhammaystay kii yaraa ama wiilkii dhallinyarahae mucaad salaatahu salaadiisa dumma ji'tuhu waxaan uga imid min qibali wajhihi dhanka wejigiisa markuu tukaduu salaaddii dhammeeyey waan soo istaagay asagaan u soo socdaa dhanka wejigiisaan ka imid fasallamtu calayhi waan salaamay dumma ka bacdi qultu waxaan idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innii anigu la uxibbuka waan ku jeclahay lillaahi ilaahay dartii baan kuu jeclahay ilaahay dartiisaan kuu jeclahay faqaala mucaad wuxuu yidhi allaahi allaahi faqultu waxaan idhi allaahi faqaala wuxuu yidhi allahi faqultu allahi intaasay isdhaafsadeen ilaahay baan kugu dhaariyey macnaha ma alla dartiisaatii jeceshahay ha ilaahay baan ku dhaartay alla dartii baan kuu jeclahay waa iigu soo celiyey anna waan ku celiyey fa akhadanii wuxuu iga qabtay bixabwati ridaa'iga meesha laga xirto xabwiga meesha xirka ee suunka iyo hoosguntiga iyo meelaha laga xirto yuusaa iiga soo qabtay fajaradanii ilayhi xaggiisuu ii soo jiiday faqaala wuxuu ii yidhi abshir bishaarayso abshir bishaarayso fa innii anigu samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanaya qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wajabad waxay u waajibtay oo helay maxabbatii maxabbadayda iyo jacaylkayga waxay u waajibtay oo yeeshay lilmutaxaabbiina fiya kuwa dartay isku jeclaada kuwa ani dartay isku jeclaada ayaa maxabbadaydii u waajibtay waalmutajaalisiina fiya kuwa dartay iskula fadhiistay riina fiya kuwa dartay isku soo booqdoo isku soo siyaartay waalmutabaadiliina fiya kuwa dartay wax isugu hura wax isugu siiya macnaha hani dartay wax isugu huree isi siiya xadiidun saxiix rawaahu maalik baa xadiidkaa fi lmowtac ku wariyey biisnaadihi asaxiixu sanadkiisoo saxiix xadiidku waa xadiid cajiib badan wuxuu noo bishaaraynayaa jacaylka alla dartii laysku jeclaada alla dartii layskula fadhiista alla dartii wax laysku siiya alla dartii laysku soo booqdo qof kastoo qof booqanaya dambuu ka leeyahay maanta qof kastoo qof wax siinayana dambuu ka leeyahay maanta qof kastoo qof la fadhiisanayana dambuu ka leeyahay maanta kuwa uma waajibin waajib maxabada alleh maxabada alle waxay u waajibtay lilmutaxaabiina fiya walmutajaalisiina fiya waalmutasaawiriina fiya waalmutabaadiliina fiya dartayna wax isku siiya wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad adag qowluhu uu yidhi xajartu ay bakartu waan soo degdegay waaye dhaqsaan imi wa huwa bitashdiidi iljiin jiintoo la shiraa la akhriyaa qowluhu uu yidhi allaahi faqultu allah alwalu bihamza mamduud allaahida hore hamse la taagay baa la akhriyaa waa lilistifhaam waathaani bilaamad ta labaad laaka waa jiid la'aanoo allaahi keliya waaye wacan abi kariimata almiqdaadi bin macdikare radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga idaa axabba haddii uu jeclaado alrajulu ninku akhaahu walaalkii falyukhbiru ha u sheego ha u sheego annahu yuxibuhu inuu jecel yahay qof baad alla dartii ku jeclaatay u sheeg walaal alla dartii baan tahay dheh rawaahu abuu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan laakiin xadiisku waa daciif wacan mucaad ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam akhada wuxuu qabtay biyadihi gacantiisa astaqfirullah ee xadiisku waa saxiix dhe macnaha wuxuu yidhi xadiid xasan ah laakiin waxaan dhihi lahaa xasan wuu ka sarreeyaa xadiidka macnaha xadiidku waa xadiis darajadiisu saxiix ay tahay oo macnaha qofku markuu qof walaalkii ah jeclaado ha u sheego xadiiska soo socdaa tilmaamaya wacan mucaad ana rasuula allah akhada wuxuu qabtay rasuulka biyadihi mucaad gacantiisa wa qaala wuxuu yidhi yaa mucaad mucaadow wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anigu la uxibuka waan ku jeclahay mucaadow ilaahayaan ku dhaartay waa ku jeclahay uma kabacdi uusiika wuxuu u dardaarmay ama aan kuu dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadow laa tadacanna inaad tegta gadaasheeda taquul inaad dhahdo allaahumma ilaahayow acinnii igu kaalmeey calaa dikrika dikrigaaga calaa dikrika xuskaaga wa shukrika shukrintaada iyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda cibaadadaada wanaajinteeda rawaahu abu daawuud waاnnisaa'i biisnaadin saxiix wa can anas ana rajulan nin oo kaana ahaa cinda alnabiy nebiga agtiisa sala allah calayh wasalam ana rajulan ninbaa kaana wuxuu ahaa cinda alnebiy nebiga agtiisa fa mara rajulun baa soo maray bihi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah innii la uxibu haada kan waan jeclahay rasuulkii allow kaas waan jeclahay buu yidhi kaas waa jeclahay faqaala lahu alnebiyu nebigu wuxuu yidhi acallamtahu ma u sheegtay eshahay ma u sheegtay qaala laa maya rasuulkii ilaahayo qaala aclimhu u sheeg orod oo u sheeg ayuu yidhi bax ka daba tagee u sheeg inaad jeceshahay inaad jeceshahay u sheeg oo waxaad dhahdaa waan ku jeclahay ilaahay dartii baana kuu jeclahay falaxaqahu wuu haleelo wuu ka daba tegay faqaala wuxuu yidhi innii uxibuka fillaah ani ilaahay dartii baan kuu jeclahay faqaala wuxuu yidhi asagana axabbaka aladii axbabtanii lahu haddii lagu dhaho alla dartiisaan kuu jeclahay maxaad leedahay ah, naga tag waxa la jecla ah, maya waxaad leedahay axabbaka aladii axbabtanii lahu waa ku ogahay alla dartiisaan kuu jeclahay waxaad ka wadaa dan baad leedahay muraad baad leedahay sheega muraadkaaga ma jirto alla dartii baan kuu jeclahay marka lagu dhaho ha isqiimayni axabaka aladii axbabtanii lahu macbuudkaad dartii igu jeclaatay ha ku jeclaado saadhe rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix baabu calaamaati xubbi illaahi tacaala jacaylka alle alcabda addoonka uu jeclaado calaamaadka lagu yaqaano baabkeedii waay walxafi iyo guubaabo laysku guubaabiyo cala atakhalluqi ka aada ka akhlaaq dhigasha bihaa calaamaadkaas wasacyi iyo in lagu dadaalo fii taxsiilihaa sidii loo gaari lahaa ama loo heli lahaa wax kasta calaamaad bay leeyihiin inuu ilaahay ku jecel yahay uu addoon ku jeclaaday maxaa calaamad u ah maxaase calaamad tilmaamaya haddaana loo sheegayaa baabu calaamaati calaamaadkii xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa tacaala amarkiisa sarreeye alcabda addoonka uu jeclaaday calaamaadka lagu yaqaano walxafi iyo guubaabo laysku guubaabiyo cala atakhalluqi kaas iyo wasacyi in loo ordoo loo cararo loo ordoo loo dadaalo fii taxsiilihaa sidii lagu heli lahaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi qul dheh in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha kuwa ilaahay jecel fattabicuunii ani isoo raaca maxay noqotay calaamada kood inaad nebiga raacad sal alla alay wasalam haddaad nebiga ku daytood raacda ilahay wuu ku jecel yahay yuxbibkum ullah ilahay wuu idin jeclaanayaa wayakfir lakum wuxuu idin dhaafayaa dunuubakum dembiyaalkiina wallaahu ilaahina hafuurun wa alla dembi dhaaf badan raxiimun ee naxariis badan wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina kubii aamanuu alla rumeeyayow man yartadda qofkii ka ridooba oo minkum adinka idinka mid ahoo ka noqdaa can diinihi diinkiisao diin gaaleed gala fasawfa dib dambe ya'ti allaahu ilaah wuxuu la imaanayaa biqowmin qowm yuxibuhum uu jecel yahay wa yuxibuunahu asaguna ayaguna ay asagu jecel yihiin see lagu yaqaanaa adillatin waxay u jiljilcan yihiin oy isu duleeyaan cala almu'miniina mu'miniinta korkooda acizatin ku ad adag oo ku dardaran cala alkaafiriina gaalada korkooda yujaahiduuna dagaalamaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa walaa yakhaafuuna aan ka cabsanaynin walaa yakhaafuuna aan ka baqaynin ilaahay diintiisaan uga cabsanayn lowmata laa'im mid dagaal badan dagaalkiisa daalika arrintaa fadlullah ilaahay fadligiisa waaye yu'tiihi wuxuu siiyaa man yashaau qofkii uu doono wallaahu ilaahayna waasicun alla deeqdiisu ay waasic tahay waaye caliimun ee markaa weyn wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye qaala wuxuu yidhi man caadaa lii waliyan weli ani aan leeyahay sugnaaday qofkii la colaytamo oo naca faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal dagaal ayaan ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya iguma soo dhowaada xaggayga cabdi addoonkayga bishay-in shay axabba ilaya xaggayga looga jecel yahay mima iftaradtu caleyh waxaan ku waajib yeelay maxaa ilaah loogu dhowaadaa waa waajibaadka wamaa yazaalu ma uu ka zuulahaya cabdii addoonkayga yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhowaanayo binnawaafili sunnooyinka xataa uxibuhu ilaa aan ka jeclaado maxaa lagu jeclaaday waajibkii buu ilaaliyey sunnadiina wuu ku daray ilahi waa ku jeclaanaa markaa subxaana wa tacaala faidaa axbabtu haddii aan jeclaado addoonku kuntu waxaan noqonayaa samcahu maqalkiisa aladii yasmacu bihi oo wax ku maqlo wa araggiisaan ahaanayaa alladii araggaasoo yubsiru bihi wax ku arko wayaddahu gacantiisaan ahaanayaa allatii taasoo yabdishu biha wax ku qabto wa rijlahu lugtiisaan ahaanayaa allatii taasoo yamshii biha uu ku soconayo wa in sa'alanii hadduu i weydiisto addoonkaana actaytuhu waan siinayaa wala in istacaadanii hadduu i magangalana la uciidannahu waan magangelinayaa buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaanu macnaha aadantuhu aclamtuhu waxaan ogeysiiyey waaye biannii anigu muxaaribun lahu inaan la xarbinayo la dagaalamayo wa qowlu istacaadanii ruwiya bilba wuriya binnuun labada waa la akhriyaa istacaadanii istacaadanii labadaba macnaha wa canhu wa abi hurayra can ilnabiy nebiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi idaa axabba allaahu hadduu ilaahay jeclaado tacaalaa amarkiisa sarreeyey alcabda addoonka naadaa jibriila jibriil buu u naadiyaa ilaahay markuu addoon jeclaado jibriil buu u dhawaaqaa muxuu leeyahay ina allaha tacaala jibriilow ilaaha sarreeya yuxibu fulaanan hebel buu jeclaadaye fa axbibhu adna jeclow allaahu akbar jeclow jibriilow eh, eh, yuxibbu fulaana fa axbibhu jeclow fayuxibuhu jibriil malakul jibriil baa ninkii jeclaanaya haddana fayunaadii wuxuu ku naadinayaa fii ahli asamaa cirka dadka ku sugn oo malaa'igtee muxuu leeyahay jibriil ina allaha ilaahi yuxibu fulaanan hebel buu jeclaadaye faaxibuhu idinkuna jeclaada fayuxibuhu yuxibuhu ahlu asamaa ahlu samaawaadkaa jeclaada uma yuudacu lahu waxaa loo soo dejiyaa alqubuula aqbalitaan fi alardi arlada dadka jooga wixii arlada joogaa marka jeclaanaya kuwa marka hore in cirka lagaa soo jeclaado kadib baa dhulka lagaa jeclaanaya maalin baa eh, eh, eh, nebiga jibriil u yimid abuubakaroo meesha yaa rasuulallah abuubakar soo kaa oo yaa ku baray yaa ku baray maxay tahay ahlu samaawaat oo dhan baa taqaana baa la yidhi abuubakar radia allahu canh uma yuudacu lahu lqubuul fi اlardi baa lagu soo dejiyaa muttafaqun calayhi wa fii riwaaya limuslim qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ina allaha tacaala ilaaha sarreeya idaa axaba hadduu jeclaado cabdan addoon dacaa jibriil jibriil buu u yeedhaa faqaala wuxuu leeyahay innii anigu uxibu fulaanan hebel baan jeclaadee faaxbibhu jibriilow jeclow fa yuxibuhu jibriilu jibriil baa jeclaanaya uma yunaadii waa la naadinayaa fi asamaa'i samada fayaquul wuxuu leeyahay jibriil ina allaha ilaahay yuxibu fulaanan hebel buu jeclaaday faaxibuuhu jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa ahlu samaa waa kaa jeclaada uma yuudacu waxaa lasoo dhigaa lahu asaga jacaylkiisa alqubuul aqbalitaan fi lardi dadka llada joogay markaa aqbalaa waidaa abqada ilaahi cabdan adoon dacaa jibriila jibriil buu u wacaa fayaquul wuxuu leeyahay innii anigu ubqidu fulaanan hebel baan u caroodoo nacaye faabqidhu nac adigoo u carow fayubqidhu jibriilu jibriil baa u carooda qofkii uma yunaadaa kadibna wuxuu ku naadinayaa fii ahli اsamaa ina allaha ilaahay yubqidu fulaanan hebel buu nacay faabqiduuhu naca fayubqiduhu ahlu اsamaa waa naca uma tuudacu lahu waxaa loo soo dejiyaa albaqdaa'u caro fi اlardi dadka arlada jooga ay markaa u caroodaan ay nacaan macnaha saa darteed baa qofkii la jeclaadayna adduunka ehelkooda samaawaadka iyo allay soo jeclaadeen qofkii aad aragtay in la nacayna kor baama laga soo nacay yaa waaye marka dadka la tixgelinaya jacaylkooda iyo nacibkooda haddii ahlu macaasi iyo ahlulkaafiriin ay ku nacaan loolama jeedo waxa qofka nacaya ama jeclaanaya waa dadka qiimaha iyo sharafta leh haddii qaad qaadcunayaal sigaar cadayaal ilaahay diintiisaba aan ku socon majin qaadood u gada darteed iyo baaka sigaar aad siisay kugu jeclaadaan waa lay jeclaaday ma jirto waa in dad ahlu ay ka suura geli karta inay wax jeclaadaan ay ku jeclaadaan dad ay ka suurageli karta inay waanacaanna ay markaa ku nacaan wacan caaishata radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bacaa rajula nin buu diray calaa sariyatin sariye ayuu markaa madax uga dhigay sariyada waxaa loola jeeda waa qidca min aljeish waa gobol ciidanka ka mid ah sariya lagu magacaabaa waayo waxay u socotaa si qarsoodi ah fa kaana wuxuu ahaa ninkaa yaqra'u mid u akhriya liasxaabihi asxaabtiisa fii salaatihim salaadooda salaaduu dujin jiray markaasuu qiraa'adii u akhrinayaa fayakhtimu qul huwa allaahu axad buu ku khatimayaa mar walba faatixada markuu akhriyo suurad kalena uu akhriyo hadduusan ku xijin uu suurad kale akhriyana qul qulhuwalluu ku soo khatimayaa falamaa rajacuu markay soo laabteen dakaruu dalika lirasuuliillaah rasuulkii allay u sheegeen sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi saluuhu weydiiya liayi shayin maxeebuu yasnacu daalika arrintaa u sameeyey sababta ku kaliftay rakacad walba inuu ku qatimo uu ku akhriyo baqee qul huwalleh weydiiya fasa'aluuhu way weydiiyeenoo faqaala wuxuu yidhi liannahaa maxaa yeelay qul huwalleh sifatu raxmaani allah raxmaanka sifaadkiisa iyo calaamaadkiisay ka hadlaysaa fa ana aniguna uxibu waxaan jeclahay ilaahay sifooyinkiisa an aqra'a biha inaan iska akhriyo afkeyga aan ku macmacaansado mar walba aan qul huwa la akhriyo faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi aqbiruuhu u sheega ana allaha tacaalaa yuxibuhu inuu ilaahay jeclaaday qul huwalla uu jeclaadaa alla ku jeclaaday sababtuu u jeclaadayna sifada raxmaankay ka hadlaysaa sif lanaa rabbaka bay dheen markay soo degaysay rabbigaa noo sifay maxamedow muxuu ka samaysan yahay dhagax miya geed miya qori miya dahab miya qalin miya naxaas miya qul huwa allaahu axad baa soo degtay allaahu samad baa soo degtay lam yalid walam yuulad baa soo degtay walam yakun lahu kufuwan axad baa soo degtay saddex mar haddaad akhriso adoo aanka dhimiyo kalaa lagu xisaabayaa hal mar haddaad qulwalo akhriso saddex marka loo dhigo qur-aanka qayb ka mida aduu ah akhriyey abaalkiisaa lagu siiyaa qubuurtaan la aadnay maanta beri waa jimce jimco kasta boqol iyo labaatan iyo kow qulhuwalle yaan u tuuri jirnay dhanka qubuurta haye dhanka qubuurta haddii sifaturaxmaan waaye waan jeclahay aan dhihi lahayn waana laga sabaabin lahaa saa darteed baa inta qubuurta la tago markii hore dhagax la qaadaa qulhuwalo lagu akhriyaa la kor saari jiray qori saar ma ahe qorisiid ma laha saasay dhihi jireen kheyrka allahna waafajiyo baabu taxdiir min iidaai saalixiin baanu gelaynaa dadka wan wanaagsan inaanan la dhibin culimmada inaan la dhibin dadka fiifiican inaan la dhibin owliyada inaan la dhibin iyo bucafadii masaakiintaba casharka noo soo socdaan ku arki doonaa haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallahu aclam